alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed w slama tasliima kasiira faslun ay hada faasilun kani wuxuu kala soocayaa wixii hore tegey iyo waxa dambe ee soo socda ayuu kala soocayaa yaxrumu cala almuxdisi masu lmusxafi wa xamluh waxaa xaaraan ka ah kii weyse jabnaa masu lmusxafi musxafka inuu taabtaa xaaraan bay ka tahay wa xamluhu inuu musxafka qaadaana xaaraan bay ka tahay sawaaun xamalahu bicilaaqatihi aw bikayriha waxa isku mid a qaadista uu qaado musxafka oo uu ku qaado yacni waxa isaga sudan yacni shaygu ku jira uu ku qaado aw bikayriha ama wax kale uu ku qaado cilaaqadu waa shay uun adigu markaa musxafkii ku tacalluqayo isagu musxafkii ma taaban laakiin shay markaa musxafkii gaadhaya ama gaadhsiisan ayuu doonayaa inuu ku qaado marka waxa weeye waxay noqonaysaa midaan bannaanayn aw bikayriha ama wax kale inuu ku qaado marka cilaaqadii waxaa soo gelaya wixii uu ku jiray ayaa soo gelaya ee marka waxaa la qaado deedna musxafkii qaadmayo wa sawaaun massa nafsa almaktuubi aw ilxawaashiya aw iljilda waxa isku mida taabashada uu taabto qur'aanka ku qoran musxafka laftiisa uu taabto oo qoraalkii uu taabto aw ilxawaashiya ama dacallada uu taabto cadcad ee aan qur-aanku ku qorayn yani halka hareeraha ah ee qur'aanku aanu ku oolin inuu taabto iyo halka qur'aanku ku qoran yahay inuu taabtaa waa isku mid awil jilda ama haragga markaa sare uu taabto yacani waxaa loo jeeda jildiga jeldiga sare uu taabto jeldiga sare inta midnaba uma bannaana wa yaxrumu masu alkhariitati waalghilaafi waasunduuqi idaa kaana fiihinna almusxaf waxaa xaaraan noqonaya masulkhariitati shay uu qur'aanku ku jiro sida kiish oo kale inuu taabtaa waa xaaraan kiishku ku jiruu taabta walkhilaafi wuxuu taabtay yacnii wax ka sarreeya eh, ayuu markaa taabtay wa sunduuqi wuxuu taabtay sunduuqu markaa ku jiro idaa kaana fiihina almusxaf haddii ashyaada uu ku jiro musxafku inuu taabto oo qaadaa mid u bannaan ma aha hada huwa almadhabu asaxiixu almukhtaar taasi waa madhabka saxiixa ee la doortay wa qiila laa taxrumu haadihi alaaatu waxaa kaloo la yidhi saddexdani xaaraan noqon mayso waa saddexda dambe alkhariita iyo alkhilaaf iyo asunduuq waa shay qur'aankii ka baxsan laakiin qur'aankii ku dhex jiro oo sida kiishkii de wadaadadu ay u samaysan jireene yacnii yaraaya lagu ridi jiray ee lagu qaadi jiray qur'aanka kaasoo kalea soo geliya khariidada markaa soo geliya ama khilaafka soo geliya wa qiila laa taxrumu haadihi alaaatu waxaa kaloo la yidhi saddexdan dambe xaaraan noqon mayso wa huwa daciifun waa qowl daciif ah walow kutiba alqur'aanu fii lawxin haddii lagu qori lahaa qur'aanka loox fa xukmuhu xukmu almusxaf looxaa xukunkiisu wuxuu noqonayaa xukunkii musxafkuu noqonaya oo musxaf buu la xukum noqonaya sawaa'un qalla almaktuubu aw kasura waxaa isku mid ah yaraanshaha uu yaraado ee kii la qoray uu yaraado iyo badashada uu bataa waa isku mid sawaa'un waxaa laga dhigaa khabar muqaddam ah waxaa ka dambeeyana waxaa laga dhigaa markaa masder baa laga dhigaa asalkuna waxay ahayd in la yidhaahdo aqalla almaktuubu aw kasura ama aqalla almaktuubu am kasura sidaa in la yidhaahdo ayaa asalku ahaa laakiin maadaama bacda sawaa ay tahay hamsadii in la xadfay waa la yska garanaya marka jumlada ka dambaysa ayaa masder laga dhalaalinayaa ama hamsadaas yani marka xarfi masderi ah oo ama waxa weeye marka waa sabkun min hayri saabiq kaa doontaba cabiro xataa low kaana bacda aayatin kutiba lidiraasa kulay ku tahay aayad wax ka midoo barasho loo qoray kulay ku tahay waxay noqonaysaa mid xukumka musxafka leh mid xukumka musxafka leh oo in la taabtaa aynay bannaanayn yacnii ruuxii markaa muxdiska ahaa aynay u bannaanayn xaruma masu lawx waxaa xaaraan noqonaya in looxii la taabto qur'aanku ku qoraa ayaa xaaraan noqonaysa calaa kulli xaal mawduuca uu halkan sheikhu kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay qaadista musxafka la qaadayo ama la taabanayo mas'aladaasay ku saabsantahay waana mas'alo culammadu ay aad uga hadlaan mar horena waan soo aragnaan filayaa wax mawduucan yaro huseeya inkastoo baabku aanu toos ugu saabsanayn ou halkan baabka ugu talagalay fasalkan marka jamaahiirta culammadu waxay qabaan musxafka in la taabtaa ruuxii aan daahir ahayn inaynay u bannaanayn oo xaaraan ka tahay xadaskaasi ha ahaado mid weyn ama ha ahaado mid yar mid walba xaaraan bay ka tahay inuu taabtaa uma bannaana saasaa jamaahiiru ahlicilmi ay qabeen salafan wa khalafan salaf iyo khalafba daa'ifo aan badnaynoo culammada ka mida ah sida kale martay oo waxay yidhaahdeen maya xaaraan noqon mayso jumhuurku waxay deliishadeen aayadda laa yamasuhu ila almutahharuun aayadday deliishadeen oo qur'aanka ma taabanayo kuwa la daahiriyey mooye cid kale taaban mayso waxaa loo jeedaa ayay yidhaahdeen jumhuurku waa khabarun yuraadu bihi annahyu siiqadu waa khabar laakiin macna ahaan waxaa loo jeedaa nahyi baa loo jeedaa oo yaanu taabannin baa macnuhu dhacaya waxay kaloo daliishadeen xadiidka camr ibnu xazmi wa an laa yamassa alqur'aana ilaa daahir qur'aanka inaanu taaban ruux daahira mooye ruux kale waxay kaloo daliishadeen saxaabada saddex saxaabi in laga soo wariyey inay iska ilaalin jireen musxafka inay taabtaan iyagaan weyse qabin waxaanay yidhaahdeen cid saxaabada ka midoo khilaafsan lama hayo saas aawadeed waxay noqonaysaa itifaaqu saxaaba waana sida shaykhulislaam ibnu taymiya uu yidhi iyadoo isagu saddexda aanu sheegin aan filayo laba inuu sheegay calaa kulli xaal waxauu yidhi maadaama mukhaalif saxaabada ka mida aan la haynin oo sidaa khilaafsan waxay noqonaysaa biitifaaqi saxaaba inaynay bannaanayn musxafka in la taabto ruux weyse qaba mooye ruux kale daa'ifa culammada ka mida ah sida kale ku tagtay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen daawuud oo keliya khilaafay daawuud aldaahiri laakiin waxa sugan taabiciinta qaarkood in laga hayo arrinkaa inay khilaafeen oo khilaafkii taabiciinta ayaaba ku sugan oo taabiciintu mas'alada ay khilaafeen marka daawuud oo keliya maahee yacni culammo kaleoo salafkii ka midaba waa laga hayaa inay khilaafeen ha yeeshee jumhuurkaa sidan u badan aasaarta kolley saxaabada laga soo warinayo kuma cadda ama bicibaara asax macnaha mutabaadirkee soo degdegaya ma aha taxriim inay uga jeedeen ee wuxuu aqbali karaa hadalkoodu ama ixtimaali karaa inay ka dhigayaan arrin fadiila ku jirto saasi ay fiican tahay inay iska ilaalin jireen iyo inay xaaraannimo ka qabeenna markaa dee farqa u dhexeeya marka cibaaraadkoodu kuma tusinaayo inay leeyihiin lama taaban karo ama ma bannaana ama qur'aanka ha taabannin adigaan markaa weyse qabin si jasmiya ay u leeyihiin marka calaa kulli xaal ixtimaal baa saas yadaa ugu jira saas aawadeed ahlucilmiga qaarkood waxay doorteen qowlkaa sahlaya ayay doorteen marka haddii janaabo ama xayd uu jiro iyada waa in laga fogaada oo layska ilaaliya in la taabto waayo xadiiskan culamada qaarkood waa quweeyeen waan laa yamasa alqur'aana ilaa taahir ibnu cabdilbarna wuxuu yidhi culammadu waxay kula kulmeen qabuul saas aawadeed sanad ba uma baahna bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen duruq buu leeyahay marka waa isku weynayaa waa saalix lilixtijaaj in la xujaysto ayuu saalix u yahay waxa ugu weyne la soo arooriyey waxa weeyaan in la yidhaahdo cibaarada taahir baa ixtimaalaad leh oo taahirka ma waxaa loo jeedaa taahir min alxadas alakbar waayo tahaaro waa la yidhahdaa mise waxaa loo jeedaa taahir yacni min alxadasayni macan labadaba inuu ka taahir yahay mise waxaa loo jeedaa taahir min alnajaasa najaase inuu ka taahir yahay yacni mid walba waa loo isticmaala mise tahaarada waxaa loo jeedaa iimaankii oo allah waa ka yidhi innama almushrikuuna najas mushrikiintu waa nijaas ina almu'mina laa yanjusna waata nebigu yidhi sala allahu alay wasalam saas aawadeed culamada qaar baa xataa taana soo geliyo o yidhi afarta waa ixtimaali kartaa inkastoo ahlucilmiga qaar ay yidhaahdeen daahir marka la itlaaqo in loo jeedo bimacnaa muumin nusuusta meel ay ugu soo aroortay ma jirto mawdican laysku hayo mooyaane saas aawoodee xambaarista lagu xambaarayo bimacnaa muumin wuxuu noqonaya mid baciid ah oo lafdi marka la ysku qabto mawaadicda kale nusuusta macnaha ugu soo arooray in lagu xambaaro ayaa ansab ah oo munaasib ah calaa kulli xaal jumhuuru ahlicilmi waxay leeyihiin taabashadiisu ma bannaana adiladana waa deliishanayaan waana sida salafan wa khalafan loo badanyay bina'an calaa haada marka la yidhaha taabashadiisi ma bannaana haddii aan la tahaaro qabin dee in la taabto iyo in la qaado iyo shay uu ku jiro xataa markaa in la qaado oo musxafka loo qasdayo intaa midnaba bannaanaan mayso waxayse ka reebaan culammada qaarkood haddii uu markaa musxafkii iyo ashyaa kaleba ay wax ku jiraan oo ruuxu musxafka inuu qaadayo qasadkiisu aanu ahayn ee ashyaada kale qasadkiisa uu yahay xaalka noocaasoo kale waa qaadi karaa bay yidhahdeen khaasatan haddii dayaac iyo wax la mida iyo looga baqayo waa ka sii awlaysan tahay wakhtiyada markaa waxa weeye ay kugu qabsatana yacni waxbaad ku dhex ridaysaa bay yidhaahdeen dabeedna waxaa adigaan isaga taabanayn oo wax ku jiro yacni wicaa oo kale ama kiish oo kale waxna aad ku ridday sida lacagtaadii oo kale inaad ku ridatay iyo kiishaddii dabeedna aad u qasado markaysaa kiishaddaada inaad qaadanayso musxafkiina aanad taabanaynin xaalkaasoo kale markaa saasaad samaynaysaa bay yidhahdeen oo cidle kaga tegi maysa musxafkii laakiin eh, qaabka noocaasa ayaad samaynaysaa bay yidhahdeen looxii qur'aanka lagu qoray wuxuu yeelanayaa xukunka musxafka marka isagana taabashadiisu bannaanaan mayso musxafkii khadkii qur'aanka lagu qoray halkuu ku yaallo inaad taabato iyo dhinacyada cadcad ee bannaanan waxba ku qorrayn inaad taabato iyo jaldiga sare inaad taabataa dhammaan waa isku mid sababtuna waxay tahay yacni dee musxafba intuba isla yihiin intan cad iyo jaldiganna musxafkay taabicu yihiin hadduu ruuxu yidhahdo musxafkayga iibina waa laga wada iibinayaa ma kala hadhayo attaabicu taabic qaacidadu waxay tahay shaygii shay raacayaa dee xukum ahaanna waa raacayaa jaldigii iyo marka waxa weeye inta bannaan ee hareeraha dee dhammaan waxay difaac u yihiin oo ilaalinayaan intii qur'aanku ku qorraa maadaamay sidaas tahay waa in xurmadii qur'aanku lahaa ay yeeshaan xurmadii qur'aanku lahaa waa inay yeeshaan mujaawarada kitaabkii dee ay la deriska yihiine ku dhinac ku qabsan yihiin ayaa xukunkii kitaabka ay yeelanayaan oo la xukum noqonayaan oo shaygu inuu sharaf ku yeesho cidduu musaaxibka la yahay dee waa dhacdaa yacni sharaf inuu taa ku yeesho waa dhacdaa marka taana saas wey faslun idaa tasafaxa almuxdisu aw iljunubu aw ilxaa'idu awraaqa almusxafi bicuudin wa shibhihi hadduu rogrogo kii wayse jabna aw iljunubu ama shakhsigii janaabo qabay aw ilxaa'idu ama gabadhii caadada qabtay awraaqa almusxafi musxafka xaashiyihiisa hadday rogrogaan bicuudin qori ku rogrogaan wa shibhihii iyo wax kaloo la mida ama qalin ama qori ama mastarad wax ku rogrogaan fa fii jawaasihi wajhaani liasxaabina bannaanaanshahaataasi bannaan tahay laba weji baa u sugnaaday asxaabtayada asxaabtayada shaaficiye laba wejay ka leeyihiin adharuhumaa jawaasuh labada weji ka muuqadka badan lii waa inay bannaan tahay wa bihi qataca alciraaqiyuuna min asxaabina sidaasaynay gooyeen culammadii shaaficiye ee reer ciraaq ee asxaabtayada ka mid ahaa sidaasay gooyeen ama min asxaabina xalay asxaabtayada ka mid yihiin saasay gooyeen liannahu ghayru maassin walaa xaamil liannahu ghayru maassin sababtu waxay tahay waa midaan taabannin musxafkii walaa xaamilin mana qaadin mana taaban mar haddaannu taabanna qaadinna dee waa bannaantaoo wax lagu manciya meesha ma taan waa weji waathaani taxriimuh wejiga labaad waxay tahay waa inay xaaraan tahay liannahu yucaddu xaamilan lilwaraqati sababtuna waxay tahay waxaa lagu tirinayaa inuu warqaddii qaaday baa lagu tirinaya marba hadduu qalinka ama qoriga ama mastaradda ku rogay siday markaa u taallay waxaa lagu soo qaaday oo lagaga soo toosiyey shayganu ku qaaday shaygana mar hadduu isagu kaga shaqaysiinayay isaga xaamil ah isaga ayaa xaamil ah waalwaraqatu kaljamiic warqadda markaa musxafkuna waxay ka dhigan tahay qur'aankii oo dhan oo qur'aankii oo dhan inuu qaadaa sidaynay ugu bannaanayn ayaa warqad qur'aankii ka mida inuu qaadaana aynay ugu bannaanayn waa qiyaas qur'aanka bacdigii looga qiyaasanayo kulligii wa amma idaa lafa kummahu hadduu duubo miyaa kumkiisa uu duubo kumka waxaa la yidhahdaa halkan yacni marka gacanta laga soo saaro ee shaarka ama qamiiska halka gacantu ka soo baxayso ee jaraqsatayda marada ku dhow ayaa waxaa la yidhahdaa kummi baa la yidhahdaa akmaam baana lagu jamciyaa qamiiskiisa dacalkiisa ama shaarkiisa dacalkiisa xagga gacanta laga soo bixiyo ah hadduu laabo calaayadihi gacantiisa ku soo laabo dadka qaar baa akmaamtoodu dee dhaadheer tahayoo laga yaabaa inay waxaweeye dee hore markaa kumka ay u dheereeyaan ama akmaamtoodu ay waasictoo balballaadhan tahay gacantaa hadduu dib u soo celiyo soo gelin kara siday u ballaadhantae u waasica tahay marka hadduu kumkiisa ku laabo miyaa gacantiisa ku laabo wa qalaba alwaraqata bihi warqadda uu ku rogo kumkaas maradii baa ka xigta marka jidhkiisii ma taabanayo musxafka maradii baa ka xigta fa xaraamun bilaa khilaaf xaaraan weeye xaalay khilaaf ka maran tahay xaaraan wa khalida bacdu asxaabina waa qaldeen asxaabtayada qaarkood fa xakaa fiihi wajhan wuxuu ka xikaayoodoo sheegay weji weji bannaanaanshaa buu sheegay wasawaabu alqatcu biataxriimi qowlka saxanee sawaabkiina wuxuu yahay waa goynta la goynayo xaaraannimadiis oo la odhanayo waa xaaraan lianna alqalba yaqacu bilyadi maxaa yeelay rogitaanka xaashida la rogayaa qalibaadda rogis baa loo jeedaa wa qalaba alwaraqata waa rogay warqaddii lianna alqalba rogista xaashida la rogayaa yaqacu bilyadi gacantuu ku dhacaya laa bilkummi kumka kuma dhacayo yacni kumkoo gacantu aan wadanin yaa oo gacantu kaga shaqaysiinayn dee ma rogaayo kumku ee gacantaa rogaysa kumkii waa wax la adeegsanayo oo la iska yara xijinayo kumkoo keliyana arrinka ma samayna gacantaa samaysa mas'alada uu sheikhu halkan kaga hadlayaa waa mas'alada ku saabsan ruuxii xadasul asqar ama xadasul akbar qabay sida hadduu janaabo qabay ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo ama gabadhii hadday caado qabtay ama ruuxii lab yo dhaddi kuu doona ha noqday hadduu weyse jabnaa xaashiyaha musxafku ka kooban yahay shay kale ma ku rogrogi karaa isagaan isagu taaban sida qori ama mastarad ama qalin ama wax la mid a taa shiikhu wuxuu yidhi waxaa ku sugan laba weji ayaa ku sugan farqi u dhexeeya maxay tahay wajhaan iyo qowlaan wajhaan iyo qowlaan maxaa u dhexeeya waa garta waa garta waayahay calaa kulli xaal waa sida loo sheegay qowlaanka waxa iskale shaafici baa leehay haddaad qowlaan aragto waa lilimaami ashaaficiy laakiin wajahaan haddii la yidhaahdo asxaabtii shaaficiyo qaar ka mida ayaa wejiyada iskale asxaabta shaaficiye oo dhanna ma aha waa culamo khaas ah oo qadar ijtihaada gaadhay ayaa hadalkooda waxaa la ictibaariyaa wejhun filmadhab inuu yahay halkaas yaro iftiimin bay u baahantay oo waxaa laga yaabaa dee inaan la garan culammada ra'yigooda wejhun filmadhab la ictibaarinayo iyo kaan la ictibaarinayo waana mas'alo kollay ishkaal leh ee culammada qaarna ay ka warrameen culammadii hore ardaydii shaafici ahayd aaraadooda lama yidhaahdo waa wejhun filmadhab waayo a'immo mujtahidiina iska noqdeen oo mustaqili bay iska yihiin culammadii kale ka sii qaadatay yaga laftooda saasi la eg lama ictibaariyo wajhun fi lmadhab oo waxay leeyihin ijtihaad mutlaqa sida waxa weeye ibnu khusayme iyo ragga la midka ah iyo ibnu jariir altabari iyo ardaydii shaaficiyina waa iyaguna ka sii awlaysan yihiin muzani iyo ragga la midka ah yacni rabiic iyo rabiic almuraadi iyo muzani iyo abu thawr iyo ragga la midka sida badan cidda wejhun filmadhab qowlkooda laga dhigaa waa cid ijtihaad mutlaqa ma gaadhin laakiin wuxuu noqday mujtahidulmadhab ijtihaadka maraatiba ijtihaad mutlaqa iyo mujtahidulmadhab iyo mujtahidulfatwa waa maraatib marka mujtahidulmadhab darajadaa waa inuu gaadhaa mar labaadkana waa inuu markaa qarnigii afraad ama qarnigii shanaad yacni ka wax waa inuu joogaa haalibka markaa ragga asxaabuulwujuuha la yidhina qarniga afraad bay u badnaayeen qaalibkoodu qarniga afraad bay ahaayeen marka loo eego cidda qarniga shanaad soo gaadhay ee qarniga shanaad noolayd ama dhexdiisa dhimatay waa koobnayd marka loo eego qarniga afraad asxaabu wujuuha noolaa saas aawadeed culamo waaweyn oo dee madhabka meel weyn ka jooga ayaan aqwaashooda la ictibaarin in wejhun filmadhabi yahay waayo xilligii la ictibaarinaya wejhun filmadhab inay yihiin may noolayn ashyaadoodana waxay u badnayd iyo takhriij iyo wax la mida iminka waxa weeye mutaakhiriintu waxay yidhaahdaan al-shaykhaan haddii la yidhaha labada shiikh waxaa loo jeedaa alimaamu nawowi iyo alimaamu raafici raafici iyo nawowi baa loo jeedaa cid alla ciddii ka dambaysoo dhammi waa inay ku daba fayshaa nawowi iyo raafici al-shaykhaan baa la yidhahdaa haddana nawowi iyo raafici wejhun filmadhab qowlkoodu ma aha waayo xilli dambeoo muta'akhiray joogeen raafici wuxuu soo galay qarnigii toddobaad imaamu nawowina qarniga toddobaad lixdiisunbaa u noolaaba lix boqol iyo koob iyo soddonkiina waa dhashay lix boqol iyo lix iyo toddobaatankiina waa dhintay laakiin alimaamu raafici haalibka cumrigiisu se wuxuu ahaa qarniga lixaad marka culammada asxaabu wujuuha la yidhaahdaa wax qarniga lixaad soo gaadhay ma jirin qarniga shanaad dhexdiisa ayaa markaa ugu dambaysay culammada markaa asxaabu wujuuha oo weliba kooban inta weliba afar boqol iyo kontonkii soo dhaaftay waa naadir waa dhif naadira ah aad iyo aad bay u yaryihiin marka khaalibka asxaab wujuuha waxay noolaayeen qarniga afraad bay noolaayeen waana cid gaadhay martabadda ku saabsan mujtahidulmadhab darajadaa gaadhay wuxuu marka uu yidhi waraaqihii qur'aanka in lagu rogo qori iyo wax la mid ah oo ruuxa marka janaabada qaba ama gabadha caadada qabta ama ruuxa waysada jabani uu ku rogo bannaanaanshihiisa waa laysku khilaafsan yahi laba wejaana ku sugan wejiga muuqadka badan leh waa inay bannaan tahay kaasa adhara buu yidhi waana sida culammadii reer ciraaq ee shaaficiyada ahaa ay gooyeen oo jasmiyeen tacliilkay u cuskadeenna waxay tahay qur'aankii ma taaban mana qaadin oo rogista uu rogayaa qaadis ma aha sida loo rogayana waxaa dhici karta dee inaan la dul saarin yacni qoriga ee sidaa loogu rogo marka maadaama aanu taabanna qaadinna xaaraan maahay waa banaanta wejiga labaad wuxuu leeyay waa xaaraanoo wuxuu noqonayaa xaamilan lilwaraqa warqaddaa musxafka ka mida ayuu qaaday xaamil buu u noqonaya warqad in la qaadaana isagoo dhan in la qaaday la tahay siday ula mid tahay taabashada warqadda la taabtaa musxafkii oo dhanoo la taabtay marka calaa kulli xaal bacdi baa tafsiilinaya waxay leeyihiin warqadda sidau u rogaya hadday tahay si qaadis noqonaysa oo shaygii u dul saarayo oo sidaa ugu rogayo nooc xamligii uu ku jiro kaannahu shayga uu ku sido ta noocaasoo kale waxay noqonaysaa dee waa xaamiloo ma bannaana laakiin si uu xaamil aanu u noqonayn hadduu ugu rogo iyada dhibi kuma sugnaa haddii sidaa lagu tago masalada qowlka jumhuurka lagu tago waxay noqonaysaa qowlkaa tafsiilinaya inuu markaa roon yahay waayo suwarka qaarkood buu nooc xamliya noqon karaa wuxuu kaloo sheegay suurad kale oo ku saabsan kumkiisii ayuu doonay xaashida inuu ku rogo intuu gacanta markaa ku laabo dadka qaarkoodna kumka aad bay dee u weynayn jireenoo kumam waasico waaweyn bay samaysan jireen waxaa laga sheegay imaam abu xaniifa inuu yidhi cadimuu camaa'imakum wa wassicuu akmaamakum cimaamadihiinna waa weyneeyo cimaamada waaweyn xidha akmaamtiinna bimacnaa kamiisyada gacmahoodana waa weyneeyo halka gacanta laga soo saarayo waa inay noqotaa mid waasico weyn zarnuuji marka uu ku sheegaayo tacliimulmutacalimka waxa uu ka odhanayaa wuxuu uga jeeday yacni tacdiimun lilcilmi wa ahlihi in cilmiga iyo ehelkiisa la weyneeyo yaa marka cimaamadaha waaweyn iyo yacni kumamka waaweyn iyo ay soo xidhaan in la ixtiraamo la weyneeyo taasoo kale looga jeeda culamada qaarkoodna waaba diidaanoo dee waxay yidhahaan nooc khuyalaaa soo gelaya in akmaamta la weyneeyo marka horena dee waa sunnada waaba khilaafsantah ta kale isbaalka laftiisu waaba geli karaa kumka laftiisa almuhim akmaamta waa jiri jirtay dadka qaarkood inay weyneeyaan wakhtiyada qaarna waaba la laabi jiro inta la yaro laabo ayaa axaadiista iyo waxa la qoro akmaamta lagu guran jiray oo lagu ridan jiray ka'annahu inay jeebab oo kale tahay yacnii in lagu rito halkaas ayaa la samayn jiray marka marada qamiiska halkaa gacanta laga soo saarayo in markaa inta gacantii lagu duubo oo gacanta lagu laabo xaashidii musxafka lagu rogo waxay noqonaysaa midba aan bannaanayn bay noqonaysaa buu sheekay sheekhu wuxuu uhi fa xaraamun bilaa khilaaf waxaanu tilmaamay asxaabta qaarkoodoo siaa yidhi asxaabtayada shaaficiyo bacdi ka midoo siaa yidhi khalad bay ku dhaceen weji bannaanaanshaay ka xikaayoodeen laakiin sax ma aha buu leeyay waa halad sawaabku waxay tahay waa in la qatcinayo taxriimkoo la goynaayo waxa loo qatcinayaana waxay tahay rogista xaashida la rogayaa gacantu ku dhacaya ee kumka kuma dhacayo kumka kuma dhacayo yacani waxa weeye waxaa la mida haddii waxa weeye dee maro kaleba dee gacantii inta lagu duubo ama galoofoo kale la geliyo haddii markaa xaashiyii lagu rogrogayo gacmihii baa galoofiye la marka saa musxafkii la qabtay oo dee saa loogu rogrogayaa dee waxba isbedeli maayo mar haddii musxafkii la sido oo xaashidii marka waxa la rogayo oo gacantii lagu rogayo yacnii aniga jidhkaygii ma taaban waxba bedeli maysa bay leeyihin sidaasay kolay tilmaamayaan agsarku faslun idaa kataba aljunubu aw ilmuxdisu musxafan in kaana yaxmilu alwaraqata aw yamasuha xaala alkitaabati fahuwa xaraamun markuu junubku qoro aw ilmuxdisu ama kii weysa jabnaa uu qoro musxafan musxaf uu qoro kitaab qur'aana in kaana yaxmilu alwaraqata hadduu yahay mid warqaddii qaadaya aw yamasuhaa ama taabanaya yamasu iyo yamusu labadaba waa la sheegay waxase fasaaxo badan yamasu ayaa fasaaxa badan waana ta qur'aanka ku soo aroortay laa yamasuhu laa yamusuhu lama odhan laa yamasuhu ila almutahharuun waa facila yafcalu aw yamasuhaa ama uu taabanayo xaalalkitaabati marka uu qoraayo uu taabanayo fa huwa xaraamun xaaraan weeye wa in lam yaxmilhaa haddaanu qaadin warqaddii ma qaadin walam yamasahaa mana taaban fa fiihi salaasatu awjuhin waxaa ku sugan saddex weji alsaxiixu jawaasuh wejiga koowaad waa ka saxiixa ahe waa inuu bannaan yahay mar haddaanu qaadinna taabanna waa bannaan tahay qoraalka u qorayaa waa bannaan tahay waathaani wejiga labaad taxriimuhu waa inay xaaraan tahay waathaalisu wejiga saddexaad yajuusu lilmuxdisi wa yaxrumu cala aljunub waa u bannaantahay kii muxdiska ahaa ee xadasulasqar ku sugnaa wa yaxrumu cala aljunub kii janaabada qaba ee xadasulakbar isagu ku jiray xaaraan bay ka taho uma bannaana xaa'idkuna junubku raacaya marka saddexdaa wejaa ku sugan calaa kulli xaal waxay ku saabsan tahay yacni ma taabanayo qur'aankii laakiin waa qorayaa oo qaliloo kaleu ku qorayaa mana taabanayo marka mar haddaannu xaamilna ahayn taabanaynna dhibi kuma sugna dhibi yacni kuma sugna wejiga saxiixa ah ee uu sheikhu saxiixa ku tilmaamay laakiin hadduu qaadayo ama taabanayo wuxuu haleelaysaa halkay jumhuurku ka qabeen xaaraannimada noocaasay markaa haleelaysaa calaa kulli xaal kii xadiisul akbari kollayba ilaaba ilaa waa inaan u taabannin musxafka qaadinna hadduu xadasulakbar jiro oo gabadhii ay caado qabto ama ninkii ama gabadhii ay janaabo qabaan waa inaynay musxafka taaban waana inaynay qaadin wa an laa yamasa alqur'aana ilaa taahir waayo khilaafka ku saabsan markaysa waxaan yacni xadasulakbarku waa ka sii daciifsan yahay khilaafka ku saabsan yacni xadasulasqarka labada waxa sahlan xadasulasqarka laakiin waxaa sii daran xadasuakbarka ayaa markaa sii daran marka saas aawadeed yacnii ruuxa xadasul akbar ku sugan oo janaabada qaba ama gabadha caadada qabta marnaba waa inayna musxafka taaban aynay qaadinna imam imaamu nawowi waxau ihi raximah allah idaa masa almuxdisu aw iljunubu aw ilxaa'idu aw xamala kitaaban min kutubi fiqh aw hayrihi min alculuum wa fiiha ayat min alqur'aani aw sawban mutarrazan bilqur'aani aw daraahima aw danaaniira manquushatan bihi aw xamala mataacan fii jumlatihi musxafun sheekhu waxau yidhi markuu taabto ruuxii wayse jabnaa ama janaabada qabay ama gabadhii caadada qabtay ay taabtaan aw xamala ama uu qaado kitaaban min kutubi alfiqhi kitaab ka mida kutubta fiqhiga aw gayrihi min alculuum ama fiqi shay aan ahaynoo cilmiyada kale ka mida kitaab ku saabsan fanni kaleoo funuunta kale ka mida ku saabsan markuu kitaab caynkaasa qaado wa fiihi aayaatun min alqur'aani kitaabkaana ay ku sugan tahay aayado qur'aanka ka midi aw sawban mutarazan bilqur'aani ama uu qaado maro mutarazan lagu xardhay bilqur'aani qur'aan lagu xardhay aw daraahima ama dirhama uu qaado aw danaaniira ama diinaara uu qaado waa noocyo lacagtii ka mid ah lacagihii waagaa la isticmaali jiray baa daraahim iyo danaaniir bay ahaayeen magacyada hadda waa jiraan laakiin sidii ay u samaysnaayeen uma samaysna waxay ka samaysnaayeenna kama samaysna hadda waddannada qaarkood waxaa laga isticmaalaa dirhamo laakiin dirhamkaasi ma aha wuxuu dirhamku ka samaysnaan jiro fidada ahaa inuu ka samaysay macdantii fidada ama silfarka kama samaysnaa waagii horena wuxuu ka samaysnaan jiray macdantaa fidada la yidhaahdo ama silfar la yidhaahdo ayuu ka samaysnaan jiray diinaarro magac hadda waa jiraan laakiin diinaaradu waagii hore waxay ka samaysnaan jireen dahab macdanta dahabka la yidhaahdo ayay ka samaysnaan jireen hadda diinaarada waddannada qaar isticmaalaan isimkii unbay qaateene macdantii ay ka samaysnaayeen kama samaysnaan ama dirhamo uu taabto ama qaado ama danaaniir manquushatan bihi lagu naqshadeeyey oo lagu xardhay qur'aan yacni shay qur'aanka ka mid a aw xamala mataacan ama uu qaado alaab fii jumlatii musxafun oo alaabtaa dhexdiisa uu ku jiro oo uu ka mid yahay musxaf yacnii alaab weyn oo kaleoo buqshada ayuu qaaday laakiin musxaf baa ku dhex jira aw lamasal jidaara ama wuxuu taabtay gidaarka aw ilxalwa ama xalwadda aw ilkhubsa ama khubuska ayuu taabtay oo wax markaa daqiiq laga sameeyey markaa khubus waa ismu jinsioo waxaa soo gelaya ashyaada noocyada kala duwan ama kimis ha noqoto ama roodhi ha noqoto waxay soo gelayaan khubuska almanquusha bihi lagu xardhay qur-aanka ashyaada noocaasuu taabtay shay qur'aanka ka midna waa ku xardhan yahay amaba waa qaada faalmadhabu asaxiixu jawaazu hada kullih madhabka saxiixi wuxuu yahay in eh, arrinkaasi dhammaan bannaan yahay weey oo taabashada ashyaada la taabtaa amaba la qaadaa aynay xaaraan noqonay liannahu laysa bimusxaf sababtuna waxay tahay musxaf ma aha mar haddaanu musxaf ahaynna taabashadiisu mamnuuc noqon mayso wa fiihi wajhun annahu xaraam waxaa ku sugan weji odhanaya inuu xaaraan yahay taabashada la taabanayo ama qaadista la qaadayo yacnii asxaabu wujuuha qaarkood ayaa markaa sidaa yidhi oo fatwooday marka wejhun fi lmadhabi weeye wa qaala aqda lqudaati wuxuu yidhi qudaadda kii ugu qadaaga badnaa ama qadaaga ugu yaqaanay tacaabiirta waayadii dambe soo dariday ka mid tahay aqda alqudaat iyo qaadi lqudaat iyo in la isticmaalo mala isticmaalkana waxaaba horreeyeyba qaadi alqudaat in la isticmaalo sida la sheegay alqaadi abu yuusuf yacquub ibnu ibraahim saaxibu abi xaniifa ayaa ugu horeeyaa la yidhi ee shakhsi lagu magacaabo qaadi alqudaa shakhsi saa lagu magacaabo isagaa ugu horreeyaa la yidhi isticmaalka tacaabirta noocaasoo kale la isticmaalayo aqda alqudaa ama qaadi alqudaa culammadu waa isku khilaafsan yihiin ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihin waa inaan la isticmaalin oo aqda alqudaa waxay shabbahaysaa yacni axkamu alxaakimiin oo kaley shabbahaysa alaysa allaahu biaxkami alxaakimiin allah sow ma aha axkamu alxaakimiin yacni cid wax xukunta kii ugu xukunka wanaagsanaa sow maaha axkamu alxaakimiin iyo aqda alqudaa waxay isku leeyihiin shabah oo waa isshabbahayaan saas aawadeed tacbiirkaa inaan la isticmaalin ayaa fiican culamada qaar waxay leeyihin ma bannaana oo qaadi alqudaa iyo aqda alqudaa midnaba lama odhan karo bacdi culamada ka midna waa banneeyeen marka axkamulxaakimiin iyo shaahin shaahi iyo ayaa looga qiyaas qaadanayaa diidmada la diidaayo la odhanayo lama isticmaali karo oo nebiga sala allahu alayh wasalam baa wuxuu yidhi ina aqnaca ismin rajulu tasamaa bimaliki alamlaak magac waxa ugu liita nin isku magacaabay lamlaak isku magacaabay sufyaan bnu cuyayna wuxuu yidhi lamlaak waxaa la mida shaahinshaah baa la mida shaahinshaahna waxaa lagu isticmaali jiray afka faariska oo shaah waa boqorka marka marka sidaa loo tarkiibiyana oo shaahinshaah la yidhaahdana waxay noqonaysaa melikulmuluuk inay la macno tahay marka waxaa laga qaadanayaa sida markaa sufyaan ibnu cuyayna oo culammadii salafka ka midiba u fahmay melikul amlaak ama melikulmuluuk iyo wixii la macnaaba in la diidayo magac ka ugu liitana waxay u noqotay dee mudaahaadka ku sugan ee la shabahayo shaygii rabbi lagu magacaabi lahaa cid kale lagu itlaaqayo cid kale lagu ilaaqay caadatan haddaba culammadu waxay isticmaalaan qaadi alqudaa iyo aqda alqudaa cid ay u isticmaalaan yacni qudaaddii mamlakada ama boqortooyada islaamka ah ee qudaaddii ka jirtay qaadiga ugu sarreeya ee qudaaddu wada hoos timaaddo oo ra'iisu alqadaa'i alaclaa tacbiirka halka laga isticmaaloo kale ayuu ku jiray qaadi alqudaa ama aqda alqudaa loo isticmaali jiray culamo badan baana lagu itlaaqay oo tacbiirka noocaasa lagu isticmaalay xataa waxaa dhacday culammada qaarkood tii xadiisku naska ku ahaa inay doonaan inay banneeyaan oo yidhaahdaan dee melik waa lala bixi karaa oo qur-aankaba waa ku sugan tahay dadka qaarkood ilaahay inuu ku magacaabay inuu mulki siiyey marka maadaamay sidaas tahay mulugtina waa sii kala sarraysaa qaarkoodba qaarka kale ka sarreeyaan marka boqorka ugu sarreeya xaraj kuma jiray yidhaahdeen qaar in melikulmuluk lagu magacaabo laakiin waa musaadama linnas xadiiskii nebiga sala allahu alayh wasalam bay ka hor imanaysa arrinka noocaasoo kale ana oo xadiiska nebiga lagu caaridayaana wuxuu noqonayaa qowl baatil ah ayuu noqonaya ijtihaad kasta iyo ra'yi kastaoo khilaafsan xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu noqonayaa marduud ayuu noqonaya waayo xujadu waxay ku sugan tahay hadalka ilaah iyo hadalka rasuulka sala allahu alayh wasalam bay ku sugan tahay falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim waata laga sheegay cabdullahi bnu cabbaas inuu yidhi yushik an tunzla عlaykum xijaarat min الsma aqulu qala rasul اlahi salى اllahu عalيه waslm wtaquluuna qala abu bakri wacumar waxay u dhowdahay in samada dhagax laydinkaga soo daadiyo waayo sababtu waxay tahay waxaan idinku leeyahay rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi idinna waxay igu leedihiin abubakar iyo cumar waxay yidhaahdeen bimacnaa ka horkeenkaa ka horkeenaysaan xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam hadalka abibakar iyo hadalka cumar waxay noqonaysaa arrin ciqaab lagu mutaysanayay noqonaysa saas aawadeed tacbiirkan aqda alqudaa in la isticmaalo waxay tahay halad cala asaxiix wa qaala aqda alqudaati abulxasan almaawardiyu sheekhii la odhan jiray abulxasan almaawardi wuxuu ka mid ahaa culammada shaaficiyada ee waaweyn buu ka mid ahaa waana min culamaa'i qarni alkhaamis asxaabu wujuuha shaaficiyadana waa ku jiraa wuxuu dhintay afar boqol iyo konton markay hijriyadu ahayd kutubo iyo musanafaad badanna waa ka tegey kutubaha u alifay waxaa ugu weyn kitaabka fiqiga la yidhahdo alxaawi kitaabkaasaa ugu weyn waxaa la daabacay isagoo labaatan mujallad meelahaasaa la daabacay maktabatulmutaalacana waaba inoo yaallaa isagoo dhammaystiran kutubo kale waa leeyahay anukat walcuyuun oo tafsiir ah alaxkaamu asultaaniya oo ku saabsan asiyaasa sharciya ashyaada ku saabsan adab addunya waaddiin yani musanafaadii mutacadida ayuu leeyahay oo alifay waxaa la soo naqliyaa qiso waxaa la soo raraa kutubta markuu alifay inaanu kutubta nashrinin intuu noolaa isaga iska haystay baa layidhi dadkana uma sheegin geeridiisii markay soo dhowaatay ayuu nin ka agdhowaabuu u sheegay markaasuu kutubo caynkaasaan qoray cid kalean adiga ahaynna uma sheegin halkaasay ku jirtaa sakaraadku markuu iqabto ii kaalay gacanta iqabo gacantaydu ma fidsantahy mise gacantu ikuu fidsami weydi hadday gacantu kuu fidsami waydo kutubaha webiga ku rid waxay u egtay inaan ikhlaas aanan ku qorin hadday maqbuul noqoto oo yacni gacantu fidsanto oo si munsharixa aad aragto inaan kuu salaamayo anigoo sakaraadayo nafti ahayso xaalka caynkaasa kutubta nashir qiso noocaasoo hariibana way soo naqliyaan waa qisa hariiba ashyaada noocaasoo kale ah kolley nadar baa ku jira in wax lagu dhiso sheekha waxaa lagu sheegay isagoo asxaab wujuuha shaaficiyadana ku jira haddana xagga ictiqaadka in wax ku yara jireen oo nowcan maa caqiidada ictizaalka iyo uu iilan jiray ayaa la soo naqliyaa ibnu salaax wuxuu yidhi in badan baan doonay inaan u cudurdaaro laakiin waxaabaan arkay buu yidhi tafsiirkii muctasile isagoo waafaqaya yani way soo dhaaftay waxaan u cudurdaaro oo mawaadic yani mutacadida ayuu tafaasiirtii muctasilada waafaqayaa buuhi marka maxaabaan u cudurdaaraa buui marka calaa kulli xaal waxaa jira mayl ilaa madhabi almuctasila ayaa jira muctasili toos soo wada raacay ma ahayn laakiin nowcan maa xoogaa iladaa jira waa asxaabu wujuha shaaficidu ka mid yahay afar boqol iyo kontonki bu dhinta wuxuu ku yidhi fii kitaabihi alxaawi yajuusu masu siyaabi almutarasati bilqur'aan waxaa bannaan dharka lagu xardhay qur'aanka in la taabtaa waa bannaanta walaa yajuusu lubsuhaa bilaa khilaaf in la xidhaa dharkaana ma bannaana xaalay khilaaf ka madhanta oo aan la khilaafsanayn lianna almaqsuuda bilubsiha atabaruku bilqur'aan waayo waxa looga jeedo xidhashada la xidhanaya waa in laga barakaysto qur'aanka maadaama taa looga jeedana lalama iman karo saasuu u wadaa sidaas ayaa macnihiisu u dhacay hadalkaa waxaa ka daba qaatay imaamu nawowi raxmat ullahi cala aljamiic wa hada aladii qaalahu daciifun wuxuu idhi kaas uu sheikhu yidhi waa qowl daciif ah xoog ma leh waa daciif lam yuwaafiqhu axadun calayhi fii ma daciif waxaa loo jeedaa min xaysu quwati daliil ayuu markaa daciif yahayoo wax hoojiya ma jiro iska ra'yi mujarad ah aan daliil ku dhisnayn lam yuwaafiqhu axadun calayhi fiima ra'aytuh cidnaba kumay waafaqin sidaan arkay cibaaradii maadaama nafyi uu samaynaya sheikhu oo uu yidhi cidi kuma waafiqin xoogaa dee wuxuu sameeyey nowcan maa dee inuu qaydo cilmigiisii ogaalkiisa ku qaydo oo wuxuu idhi fiima ra'aytuh marka nafyigiisu waa nafyu cilmi ogaalkiisu ka nafiyey waa dhici kartaa cid kale ku waafaqday oo isagu aan u taalacan inay jirto waa suuragal oo waa dhici karta ashyaada nafyi caama markuu ruuxu samaynayona waxaa fiican inuu sidaa u qaydo aw yidhaahdo fii ra'aytuhu ama xasaba cilmii yacni iyo wax la mid ah bal sarraxa shaykhu abu muxamedin aljuwayniyu wa hayruhu bijawaasi lubsiha wuxuu tasrixiyo caddeeyey sheikhii abu muxamed aljuwayni waa waalidu imaami alxaramayn afar boqol iyo siddeed iyo soddonkii ayuu dhintay marka culammada waaweyn ee shaaficiyadu ka mid ahaa ilaa ay qaar ku mabaalaqoodeen oo yidhaahdeen abu maxamed aljuwayni hadduu reer banu israa'iil ku sugnaan lahaa wuxuu noqon lahaa nebi cibaaraadka noocaasoo kale waa tajaawus waa huluwi cibaaraadkaasoo kale huluwi weeyi waayo nebinimadu ijtihaad kuma timaaddo oo cidda taacada iyo cibaadada badan iyo iyo maxaasin badan oo ruuxu la yimaado kasabi ah miduu nebinimo ku helaya maaha waa istifaa ilaahay waa cidduu ilaahay doorto cidduu ilaahay nebi ka yeela ayaa nebi noqonaysa laakiin ciddii dadaal badnaan iyo cibaado badnaan lagu arko yacni waxa weye ansab buu sidan u yahay iyo yacni waxa weeyaan haddii waqti nubuwada aan la xidhi lahayn waa nebi u noqon lahaa iyo tacaabiirta noocaasa in la yidhaahdaa waa guluwi weeye bal saraxa shaykhu abuu moxamed aljuwayniyi wagayruhu bijawaazi lubsiha wuxuu tasriixiyo caddeeyey sheekhii la odhan jiray abuu maxamed aljuwayni iyo wagayruhu iyo culamo kalaba bijawaasi lubsihaa in la xidhaa inay bannaan tahay dharka qur'aanka lagu xardhay wa hada huwa asawaabu qowlkaasi waa qowlka sawaabka saxan wallaahu aclam mas'alada uu halkan sheekhu kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay ashyaadii qur'aan lagu xardhay oo ama marye ah ama lacag ah amaba kitaab funuunta cilmiga fanni ka mida ku saabsan ama fiqi ama hayrkii aayado mutacadida ay ku sugan yihiin iyo ashyaada la midka ah taabashada la taabtaa maxay noqonaysa qaadista se la qaadaa maxay noqonaysa sheekhu wuxuu tilmaamayaa ashyaadaa dhammaantood taabashadoodu inay mamnuuc ahayn oo ay bannaan tahay sababtuna waxay tahay musxaf ma aha wa an laa yamasa alqur'aana ilaa taahir waxaa loo jeedaa musxafka qur'aanka in la taabto laakiin kitaab fiqi ah oo aayado mutacadidoo badan soo qaadanaya laakiin fiqi u allifan dee hadduu taabto wuxuu taabtay kitaab fiqi ah ee kitaab qur'aana ma taaban kitaab qur'aana ma taaban xadiiskuna hadduuba asaxo wuxuu sheegaya wa an laa yamasa alqur'aana ilaa taahir marka wuxuu ku tusinayaa qur'aankii mujaradka ahaa ayuu ku tusinaya qur'aan soocan mas'ale kaloo la ilxaaqiyeyna waa inoo iman doontaayo marka qur'aan iyo shay kale isku dhex jiraan sida kutubtii tafaasiirto kale hadduu qur'aanku haalib yahay inay xaaraan noqonayso in la taabto ay leeyihiin culammadu alxukmu lilghaalib taana waa inoo iman doonta aa masale ay ilxaaqiyeen culammadu marka maadaama musxaf aanu ahayn taabashada ashyaadaa la taabto qur'aanku ku xardhan yahay ama ku qoran yahay aayado qur'aani mamnuuc ma noqonayso mid xaaraana ma noqonayso laakiin weji daciifa wuxuu odhanayaa waa xaaraan oo taabashadaasi bannaanaan mayso laakiin saxdu waa sida hore wuxuu kaloo sheikhu ka soo naqliyey sheikhii la odhan jiray maawardi inuu yidhi dharka qur'aanka lagu xardhay waa la taaban karaa laakiin lama xidhan karo laakiin waxaa cajiiba sheikhu inuu ku soo naqliyey khilaaf la'aan walaa yajuusu lubsuhaa bilaa khilaaf mana bannaano in la xidhaa khilaaf la'aan oo wax khilaafi kumaba sugna inaana bannaanayn imaamu nawowina iska daa inay masaladu bilaa khilaaf tahaye wuxuu tilmaamaya cid isaga ku waafaqday maba arag bale ahlucilmiga qaarkood oo abuu maxamed aljuwayni ka mid yahay inay bannaan tahay bay tasriixiyeen xidhashadiisu bijawaasi lubsiha halkaa waxaa kaaga muuqan karta inay dhici karto culammadu wakhtiyada qaarkood bacdu ahlicilmi masaa-isha qaarkood inay khilaaf nafyiyaan ama itifaaq sheegtaan iyadoo mas'aladu haddana itifaaqa aynay ahayn oo culamo kale ay u aragto masaladu inay khilaafi tahay bal ee laga yaabo sida markaa culammada qaar ijmaaca ku sheeganayaan culamo kale inay ula muuqatoba qowlka daciifkaa inuu yahay oo sida kale ka saxiixsan tahay calamo badan bayna dhacday masaa'il khilaafi ah inay ku soo naqliyeen itifaaq xataa waxaa ka mid a ah imaamu nawowi nafsu fii bacdi almasaa'il oo khilaaf ku sugan yahay wuxuu ku xikaayooday inay itifaaq tahay sababtuna waxay tahay caalimku waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood inuu khilaaf ka ilaawo waa bashar waa sahwin karaa waa ismoodsiin karaa wakhtiyada qaarkood baa waxaa dhici karta markuu mas'alada qoraayo inaanu waxba raajicin ee uu markaa maskaxdiisii iyo qaybitaankiisa ka qoro maskaxdiisana markaa khilaafki uu ka baxo iyadoo mashhuur khilaafku yahay oo dabeed uu yidhahdo masalada noocaasi waa itifaaq ama waa bilaa khilaaf xataa culamada qaarkood waxay soo noqliyeen masaa'il imaamu shaafici laftiisu oo yidhi wax khilaafa ma ogi haddana khilaafku mashhuur yahay oo caan yahay calaa kulli xaal masaa'isha noocaasoo kale ah wakhtiyo kalaynu wax ka tilmaannay ama ka hadallay ee hadda waxaynu jeeddaa un min baabi tambiih mas'aladan uu sheekhu tilmaamay maryihii qur'aanka lagu xardhay xidhashadoodu maxay noqonaysaa laba geesood baa wax kaga soo aroorayaan gees waxay kaga soo aroorayaan tabarruk looga jeedo in laga barakaysto oo loo xidhanayo baraka ahaan iyo fii macna tamiimati sidii qardhaasnimo oo kale looga jeedo sharka iyo waxaasi inay ruuxii ka baaqdaan bibarakati alqur'aan jihadaa waxbaa kaga soo arooraya jiha labaadna waxbaa kaga soo aroorayo waxay u ekaan kartaa suura ahaan dee inay ihaano qur'aankii la ihaanaynayo kale shabbihi karto ila maryihii haddii qur'aanku ku qoran yihiin qofkii waa ku fadhiisanayaa waa ku jiifsanayaa qur'aan baana dee ku xardhan xaggaasina waxay shabbihi kartaa nooc ihaana a bay u ekaan kartaa suura ahaan qardhaasahana sida saxiixii waxay tahay saynu horeba u soo sheegnay walow qur'aan keliiba ha ku yaallee inaanay bannaanayn baa saxiix ah qardhaasaha qur'aanku ku qoran yahay ee aan talaasimtii iyo xarriijimihii iyo waxaan la fahmayni iyo magacyada shayaadiintu aynay ku oolin ee shayga ku yaallaa uu yahay qur'aan ama adkaar sharciya ay tahay ahlucilmigu way isku khilaafsan yihiin saynu horeba u soo aragnay khilaafaa ku jire laakiin qowlka saxiixi waxay tahay inayna bannaanayn qowlkaasaa saxiixa maxaa ina tusinaya inuu qowlkaasi yahay qowlka saxiixa ah haye ha yuusuf sara u qaad codka haye ah. waa sax baaraka alla fiikum waa sidaa loo sheegay qaraasaha qur-aanka uu ku qoran yahay in la xidhaa sida saxiixa waa midaan bannaanayn waxaana caddaynaya inaanay bannaanayn kow cumuumaadka adilada diidaysa qardhaasaha waa caam wax ka reebana lama hayo man tacallaqa tamiimatan faqad ashrak tamiimatan waa nakira fii siyaaqi shart nakirana siyaaqu sharti hadday dhacdo waxay faa'iidaysaa cumuum aya tamiima soo gelis ruuxa odhanaya bacda tamaa'im ma soo gelayaan oo waa laga bixinaya waa laga saaraya isagaa daliil laga rabaa oo cumuumka kaga saarayo ila asalku wuxuu yahay in la istisxaabayo la weheshanayo deliilka caamka cumuumkiisu caamnimo loogu camal falayo ilaa wax cumuumka wax ka reebaya la helayo waxaa kaloo la mid a ah xadiidka kale ayaa isaguna cumuumkaa sheegaya ina aruqa watamaa'ima watiwalata shirkun marka ruqyooyinka axaadiis kaleoo wax ka reebaysaa jirta oo khasisaysa xadiiskan laakiin tamaa'imta xadiis kaleo khasisaya lama hayo saas aawadee waxay noqonaysaa cumuumkii inuu ku baaqi yahay shayga labaad ee loo deliishanayaa waxay tahay cumuumaadka adilada marka laga yimaado waxay dariico u noqonaysaa iyo sabab qardhaasiha aan qur'aanka ahayna in la xidho ayay sababi kartaa oo ruuxii qardhaas xidhnaa kuma inkiri kartid waayo ma kala ogid ma qur'aan baa ku qoran mise talaasiim iyo wax kalaa ku qoran ma kala ogid dadka qaarkoodna maba garanayaanba qur'aanka iyo waxa kale ma kala garanayaan waxaana dhici karta dee inaan markaa la baadhi karin saas aawadeed waxay dariico u tahay in la xidho kuwii kale ee laysla oggolaa xaaraannimadooda shay saddexaad culammada qaar waa ku dareenoo nooc ihaana oo qur'aankii la ihaanaynayaa soo geli kartaa walow maqsuud bayaynu noqonin yacnii suuro ihaanay u ekaan kartaa wain lam takun maqsuudatan lahu miduu u qasdayba yayna noqone waa noqon kartaa oo xaal walba waa sidanayaa waxaa dhici karta markaysaga wakhtiyada qaarkood najaasaadka inuu la galo isagoo janaabo qaba iyadoo caado qabta yacni xaal walba markaysaga waa sidanaya marna waxaa dhici karta najaasadu inay taabato markaa saas aawadeed xidhashada la xidhanayo maryaha qur'aanka lagu xardhay labada qowl ee uu sheikhu markaa sheegay qowlka umaawardi ka xikaayooday ayaa saxan oo qowlkaasay u muuqataa inuu yahay qowlka sawaabkee saxan wallahu aclam wa ama kutubu tafsiiri alqur'aani fain kaana alqur'aanu fiiha akara min gayrihi xaruma masuha wa xamluha kutubta tafaasiirta ee qur'aanka fasiraysa miya yani taabashada la taabanayo ama qaadista la qaadayo fain kaana alqur'aanu fiiha akara min gayri hadduu qur'aanku ka badan yahay shayga aan qur'aanka ahayn yani tafsiirka hadduu ka badan yahay qur'aanku oo qur'aanku haalib yahay xaruma masuha wa xamluhaa waxaa xaaraan noqonaya in la taabto iyo in la qaadaa labaduba xaaraan bay noqonaysa wa in kaana hayruhu aksara haddii shayga aan qur'aanka ahayni ka badan yahay qur'aanka oo tafsiirku hadduu qur'aanka ka badan yahay iyo hadalka kale hadduu qur'aanka ka badan yahay kama huwa alghaalibu siday haalibkuba uu yahay oo haaliban tafaasiirtu waa ka badan yihiin dee lafdiga qur'aanka oo xurufta qur'aanka iyo xurufta tafaasiirta xurufta tafaasiirta badata sida qaalibka ah fa fiihi alaaatu awjuh waxaa ku sugan saddex wejaa ku sugan yacnii awjuhda waynagii sheegnay inay tahay asxaabtii shaaficiyadu sidii ay yidhaahdeen ayaa awjuh la ictibaariyaa waynagii saas sheegnay waana khaas oo dee caam maaha asxaabu shaaficiya dhammaantood waxay wada yidhaahdaan wejhi lama ictibaariyo ee culammadii qarnigii afraad ee shaaficiyo iyo culamadii qarnigii shanaad ka wax ayaa u haaliba cidda asxaab wujuuha noqota haalibkooduna waa culamaa'u lqarni araabic waana ciddii gaadhay darajada ah mujtahid lmadhab fa fiihi halaasatu awjuh waxaa ku sugan saddex weji asaxuhaa wejiga ugu sixada badan lilaa yaxrumu xaraan noqon maayo in la taabto ama la qaado kitaabka tafsiirka ee hadalka kale haalib ka yahay ee qur'aanka ka badan yahay taabashada iyo qaadistuba xaaraan noqon mayso wathaani wejiga labaad yaxrumu xaaraan buu noqonaya weeye wathaalithu wejiga saddexaad in kaana alqur'aanu bikhatin mutamayizin bikiladin aw xumratin wanaxwihima xarum hadduu qur'aanku yahay bikhatin mutamayizin khad soocan oo ka kale ka duwan hadduu ku qoran yahay oo ku sugan yahay khadka kale ka duwan oo ka soocan hadduu ku sugan yahay oo bikiladin ugu soocan ama adkayn la adkeeyo fartu ka waaweyn tahay hadalka kale aw xumratin ama midabku ka duwan yahayoo qur'aanka la caseeyey hadalka kalena ku qoran yahay khad madow ama qur'aanka far waaweyn lagu qoray hadalka kalena far yaryar lagu qoray qur'aankii markaa waa mutamayis khadkaas soocan ee ka kale ka duwan hadduu qur-aanku ku sugan yahay waa naxwihimaa iyo waxa la midka ah tamyiis kale oo dee xumro hadday doonayeen ahaana midab kalu noqon karaa midab kale ayuu noqon karaa xaruma in la taabtaa iyo in la qaadaa kitaabka waxay noqonaysaa mid xaaraana in lam yatamayaz haddaanu ka soocmin qur'aanku aanu ka duwanaan hadalka kale qoraalkiisa ee isku si u qoran yahay oo markaad akhriduna aad ka garanayso laakiin inuu ka waaweyn yahay iyo inuu ka midab duwan yahay iyo wax la midi midnaba aynay jirin markaa in la taabtaa ama la qaadaa xaaraan noqon mayso hadduu laakiin ka duwan yahay oo khad tamayiza ku qoran yahay xaalka caynkaasoo taabashadiisu waxay noqonaysaa mid xaaraan ah saddexdaa weji ayaa ku sugan wuxuu sheekhu halkan kaga warramayaa kutubta tafaasiirta taabashada la taabtaa maxay noqonaysa sheekhu wuxuu geliyey tafsiil oo wuxuu idhi ma qur'aanku badnaa mise hadalka kale badnaa hadduu qur'aanku badan yahay qowlan waaxidan cinda aljumhuur wuxuu noqonayaa inay xaaraan tahay taabashadu aynay bannaanaanayn ruuxii aan weyse qabin ama janaabo qabay ama gabadhii caado qabtay kitaabku tafsiirba ha ahaado laakiin qur'aanku hadduu badan yahay alxukmu lilghaalib xukunku wuxuu ku sugan yahay haalibku ku sugan yahay oo haalibku raacaya laakiin haddii qur'aankii laga haalib yahay oo hadalka kale ka badan yahay xaalka caynkaasa khilaaf baa ku jira taabashadii xaaraan ma noqonaysaa mise ma noqonayso saddex wejaana ku jira saddexda weji waa qowl sugaya inay bannaan tahay iyo qowl nafyinaya oo xaaraannimada sugaya iyo qowl tafsiilinaya saddexda weji waxaa ugu sixo badan baa sheikhu yidhi xaaraan noqon mayso waayo alxukmu lilghaalib xukunku wuxuu u sugan yahay haalibka ayuu u sugan yahay culammada odhanaysa waa xaaraan waxay ka eegayaan maadaama ay kulmeen sabab taxriim keensanaysa iyo sababaan keensanaynin dee in taxriimka la haalib yeelaayo oo marka xaadir iyo mubiix ay kulmaan xaadirkaa la haalib yeelaa qaacido akhlabiya soo aroortay oo mawduuca ku sugan qowlka odhanaya xaaraan noqon maysana dee ashyaa badan waxaa lagu xidhaa halabadaa lagu xidhaa haalib noqoshada ayaa lagu xidhaa waayo dee hadduu qur'aankii hadalka kale ka badan yahay qur'aanka dee sharcan iyo luqatan toonna qur'aan buu qaaday ama qur'aan buu taabtay la odhan maayo tafsiir buu taabtaa la odhanaya yacni saas ayaa markaa la odhanaya waxaa la soo naqliyaa sheekh ka mid mida culammada yamanta oo qarniyadii dhexe noolaa waxaa ishkaal geliyey kitaabka tafsiiruljalaalayn ma qur'aanka qaalib oo badan mise hadalka kala badan sidaas aawadeed miyaa la taaban karaa iyadoo ruuxu muxdis yahay ama janaabo qabo oo waxa haaliba tafsiirkaa haaliba mise qur'aankaa haalib oo fara badan oo lama taaban karo haddii aan la tahaaro qabin tafsiirka jalaalaynkana waxaa la garanayaa dee inuu yahay tafsiir aad u koobanoo cibaaraadku aada u yar yihiin oo tacbiirka la isticmaalayo aada iyo aad buu u shiilan yahay una kooban yahay waxaa isugu tegay midba mar buu allifay intiise sheekhii ardaygiisii oo labada mid walba la odhan jiray jalaaluddiin jalaaluddiin almaxalli baa ku horreeyey suyuudina sheekh buu ahaa jalaaluddiin almaxalli tafsiirka uu fasirayo wuxuu ka soo bilaabay suuratu suuratulkaafi uu fasiray birabbinnaas buu gaadhay waa soo wareegeoo suuratulfaatixu fasiran intaa markuu qabtaa geeridu u timi min suurati alkahfi ilaa birabbi innaas uma tafsiiru alfaatixa intaa markuu fasiray baa geeridu ka soo gaadhay ardaygiisiioo jalaaldiin asiyuuti ah oo markaa dhallinyaro ah oo da'diisuba yartoo koob iyo labaatan jir ah baa tafsiirkii shiikhiisa doonay inuu dhammaystiro haddaba wuxuu doonay namadkii shiikhiisa inuu dheegto oo aanu dariiqadiisi khilaafina siduu wax u fasiraya u fasiro wakhti yaroo kooban baanu ku qoray tafsiirka waxaa la yidhahdaa afartan maalmood buu ku allifay shan iyo tobankaa jis fasiraadda uu fasirayo cibaaradiisuna akhsar bay ka too waa ka kooban tahay cibaarada maxalli wadaadka yamanigaa tirinta uu tiriyey baa inoo caddayn doontaa culammada qaarkoodoo wax bartay iyagoo da'doodu aad u yar tahay musannafaad allifeen calaa sabiili mihaal hadda waxaynu joognaa jalaaldiin asiyuudi wa misaalun aakhar sheikha akhdari la yidhaahdo ee kutubaha mutacadidkaa leh sullamkana qoray mantiqa ah marka uu kitaabka sullamka ah uu ku nadminayo koob iyo labaatan jir buu ahaa kitaabkaa laga daba dhacay ee shuruuxaha faraha badan leh saas aawadeed nadmigiisa gebagabadaabuu ku sheegayaayoo wuxuu odhanayaa markuu soo taxo ou soo tiriyo walibanii ixdaa wa cishriina sana macdiratun maqbuulatun mustaxsana wuu cudur daaranayaa haddaan wax jabiyo waa gartayoo da'daydaa yaro koob iyo labaatan jir baan ahay cid da'diisu koob iyo labaatan jir tahayna oo koob iyo labaatan sano jirtayna dadka agtooda cudurdaar wanaagsan oo la aqbalaya ugu sugnaado dee waa gartii hadduu markaa wax qaldaa la leeyahy isagii baa saa ku cudurdaaranaya aan u soo noqonno shiikhii yamaniga ahaa dacalkuu kaga bilaabo intuu faatixa ka soo bilaabay buu qur'aanka iyo tafsiirku isu tirinayey maxaa juhdi ku baxay wuxuu idhi markaan tiriyey waxaa ii caddaatay ilaa suuradda muzammil laga gaadhayo min alfaatixa ila almuzammil qur'aankii hadalka kale inay isleegiyiin intaa way isla ekaadeenoo dheeraad may kala yeelan mudasir laga bilaabo ilaa birabbinnaas hadalka kalea qur'aanka ka batay se cajiib maaha waa shay layaab leh juhdi badan baa ku baxay kitaabka jalaalaynka marka laga hadlayo ee la odhanayo tafsiirka ka haaliba qur'aanka waa markii sidii labadii sheikh u qoreen oo u qornaa ee hadda marka waxa waye musxafkii maadaama lagu dhabsiiyey oo qur'aankii laba goor qoran yahay shaki waxaanu ku jirin in qur'aanku ka badan yahay gudagelinta hadda musxafka gudaha la gelinayo tafsiirkana xagga sare la marinayo weliba tafsiirkiina bayna qawsayn ku jiro dee qur'aanku waa laba goor qoran yahay qaabkaana ma ahaan jirin qaabku ahaan jiray wuxuu ahaa waa iyadoo musxafkaan aanu wehelin illa hadda musxaf baa lagu daraya hadalkii qur'aanka ahaa oo qawsayn ku jira oo tafsiirkiina markaa waxa weeye markaa qawska halka ka baxsan la dhigayo oo sidaa uu isku dhex jiro ayaa markii hore lagu allifay tay culammadu isu tirinayaana tilmaamayaan tafsiirku inuu ka badan yahay waa taa laakiin noocan hadda marka waxaa weeye qur'aankii dhexda la geliyey oo xaashidii musxafka oo aan waxba ku dhex oolini ay xagga hoose taallo tafsiirkiina xagga sare la mariyey haddana aayadaha marba maqtaca la fasirayana qawsayn la gelinayo aanku waa laba goor qoran yahay markaa qur'aanka aqlab ah saa ogow masaladaba hadda inoo sheegay waxay ku saabsan tahay marka hadalka kale ka qaalib yahoo ka badan yahay qur'aankee bal markay labadu isleegyihiin ka waran kitaabkeennan atibyaanu fii aadaabi xamalati lqur'aan nusakha qaarkood halkaa ziyaaday ku darayaan oo ziyaadaasi waxay tahay markay isleeg yihiinna inay la mid tahay marka qur'aanku haalibka yahay inay la mid tahay nusakha qaar baa ziyaadadaa leh weliba waxaa ka horeeya qultu wayaxrumu lmassu ida stawayaa nuskhooyinka sidaa qoraya waxaa ka mid a nuskhada marka waxaway daarulkitaab alcarabi lagu taabacay oo uu taxqiijiyey zuhayr shafiiq alkubbi ayaa ka mid a nuskhada daarunawaadir lafteedu waa qoraysaa ziyaadada qultu daarusalaamna ma qoraysaa oo dabcado mutacadida ah haddaa ku soo arooreen daarulminhaaj waa ka tagtay intaa daarulminhaaj waxay ka mid tahay kuwa ka tegey nusaka makhduudka kitaabka qaar baan soo dejiyey oo aan eegay marka qaar badan ma eegin waxaa dhici karta nusaka makhduudka inay iskhilaafsan yihiin kollay marka waxa weeye midaan eegay may qorin lakin waxa laga yaaba fi nusakh inay ku taallo ziyaadadaas waxay tilmaamaysaa qur'aankii iyo hadalka kale hadday isla ekaadaanna inay xaaraan noqonayso taabashadu qaala saaxibu tatimmati tatimada sheekhii u saaxiibkaa wuxuu yidhi saaxiibu tatima waxa weeye waa cabdiraxmaan ibnu ma'muun almutawallii waa almashhuur ama almacruufu bilmutawalli waa sheekh culammada shaaficiyada ka mida oo culammadii waaweyneed ka mida ee qarnigii shanaad asxaabu wujuuha shaaficiyana ku jira kitaab tatimo la yidhahduu leeyahay kitaab caqiido oho algunya fi usuuli iddiin la yidhaahdo calaa madhab alashaacira u qoranna waa leeyahay oo matbuucah yacni markaa la taabacay kutubo kalena waa leeyahy almutawalli waa caan kutubta fiqiga magaciisu aad buu ugu soo noqnoqdaa oo khaasatan imaamu nawowi iyo aad u sheego u idhaha mutawalli baa saa yidhi tatimada asalkiisu wuxuu ahaa shiikhiisii fuuraani la odhan jiray mashaayikh mutacadiduu lahaa sheikhuu aadka u laasimay wuxuu ahaa qaadi xusein laakiin mashaayikhdiisa kale waxaa ka mida sheikh layaha fuuraani fuuraani baa wuxuu qoray kitaab fiqigi oo alibaana uu bixiyey kitaabkii fiqiga ahaa ee shiikhiisu alibaana uu bixiyey baa geeridu ka soo gaadho ma dhammaystirin kitaabkiibuu doonay inuu dhammaystiro isagoo tafaa'ulaya inuu dhammaystiro atatimma u bixiyey wuxuu tafaa'ulaya inuu dhammaystiro ha yeeshee uma suuro gelin isaga laftiisu inuu dhammaystiro ilaa kitaabulxuduud buu gaarsiiyey qadarkiisii wuxuu ku caan yahay atatimma ayuu caan ku yahay asxaabu wujuhana waa ku jiraa afar boqol iyo siddeed iyo toddobaatankii hijiriga ayuu dhintay qaala saaxibu tatimmati min asxaabina wa idaa qulnaa laa yaxrumu fahuwa makruuhun markaan nidhaahno xaaraan noqon maayo haddii hadalka kale qur'aanka ka qaalib yahay oo hadalka kale badan yahay markaynu sidaan idhaahno xaaraan noqon maayo aan idhaahno fahuwa makruuhun waa makruuh xaaraannimadii haddii la waayo kollayba karaahatu tansiihi waa taallaa intaasuu kordhiyey qaala alimaamu nawawi raximah allah wa amaa kutubu xadiisi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam kutubta axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam qoraysa ee loo alifay fain lam yakun fiiha aayaatu min alqur'aani haddayna ku sugnayn aayaad qur'aanka ka midi lam yaxrum masuhaa xaaraan noqon mayso in la taabto walawlaa an laa yamasaha ila calaa tahaarah laakiin sida fiicnaanshaha badani ee awlaysani waa inaan u taaban kutubta axaadiistana aanu taaban isagoo tahaaro ku sugan mooye inaan u taaban baa fiican wa in kaana fiiha aayaatun hadday kutubta axaadiista ay ku yaalliin aayado lam yaxrum masuha cala almadhab xaaraan noqon mayso taabashada la taabanaya kutubta axaadiista ee aayaadka qur'aankiina ay ku yaalliin ee axaadiistu ay haalib ka tahay cala almadhabi madhab yacni ariiq lagu tegay marka lagu socdo xaaraan noqon mayso bal yukrahu waa la karaahiyaysanaya wa fiihi wajhun annahu yaxrumu waxaa ku sugan weji inay xaaraan noqonayso taabashada la taabanayo kutubta axaadiista ee aayaad qur'aanina ay ku yaalliin axaadiistu say haalib tahay weji saa odhanaya ayaa jira wa huwa alwajhu aladii fii kutubi alfiqhi waa wejiga ku sugan kutubta fiqhiga marka cala almadhabi waxaa loo jeedaa ariiq qawiya oo lagu tegey ayaa sidaa qaba ee eh, laakiin lagama tilmaamayo madhabu shaaficiy oo dhan baa sidaa qaba muraadku ma aha wa ama almansuukhu tilaawatuhu qur'aankii akhrintiisa la nasakhay miyaa kashaykhu waashaykhatu idaa zanaya farjumuuhuma sida aayaddii rajmiga ee la nasakhay tilaawadeeda oo loo soo wariyey in la akhrin jiray alshaykhu washaykhatu idaa zanaya farjumuuhuma albatata nakaala min allah wamaa ashbaha dalik iyo kaa la sheegay shaygii kale ee shabbaha oo misaal weeye kaniye aayadihii kale tilaawadooda la nasakhay haddii wax ka mida markaa la sheego ama la garto falaa yaxrumu massuhu walaa xamluh xaaraan noqon maayo taabashada la taabtaa aayadaha tilaawadooda la nasakhay walaa xamluhu in la qaadaana xaaraan noqon mayso ruuxii janaabo qabay ama ruuxii weyso jabnaa inuu taabto ama qaadaa xaaraan kama noqonayso walow aayaddaa tilaawadeeda la nasakhay oo keliyaba ha ahaatee oo hadal kaleba yaanu wehelinayn xaaraan ma noqonayso waayo qur'aannimadeedii baaqi ma aha mar haddii tilaawadeeda la nasakhayna xukunkii qur'aanka ma yeelanayso qaala asxaabuna asxaabtayada shaaficiya waxay yidhaahdeen wakadalika altawraat waalinjiil saasoo kalay ahaatay tawraad iyo injiil oo tawraad iyo injiil waxaa ku dhacay taxriif iyo bedelaad oo waa la beddeley wax badan baa lagu daray waxbaa laga saaray meelaha qaarkood baa la beddeley waagii hore xoogaa khilaaf wuxuu geli jiray culammada qaarkood inay yidhaahdaan taxriifka lagu sameeyey tawraad iyo injiil ma taxriif macnawiya keliyaba ma taxriif xagga macnaha iyo ta'wiilka ku saabsan keliya miya mise taxriifku xagga lafdiga iyo xagga macnaha mid walba waa galay oo labada noocba waa jiraan mise mid lafdii ma jiree waa taxriif macnawiya oo keliya oo xagga macnaha ay taxriifiyeen khilaaf baa marka masaladaa galay oo culamada qaarkood daa'ifo salafka ka mid ah iyo culamo kaloo ka dambaysayba ay ku tageen towraad iyo injiil inaan lafdigeeda la taxriifinoo la beddelin laakiin macnaha iyo ta'wiilka uunu in la taxriifiyoo la beddelay oo macno aan looga jeedin lagu fasiroo lagu xambaaro oo loo leexiyey laakiin calaa kulli xaal khilaafkaasi waa hore soo baxo ee waxay tahay yacni sida markaa saxan ee la qatcinayaa hadda inuu taxriif xagga lafdigii xagga macnaha mid walba ka galay taas ayaa markaa yacni sida saxdii ay tahay khilaafkaasina waxa weeye khilaaf hadda muctabara ma aha walaysa kullu khilaafin jaa'a muctabaran ila khilaafun lahu xadun min annadari markaa saas aawadeed taxriif baa lagu sameeyo waa la beddelay towraad iyo injiil oo siduu ilaahay ku soo dejiyey ma aha sida macnaha ay u beddeleen meelo badanna xagga lafdigana meelo badan bay beddeleen oo ziyaado iyo nuqsaan ba ku dareen waxaana caddaynaya mar walba nusakha markaysagaa la taabacayo la soo saarayo tii kale waxawaa ka duwanti oo ikhtilaafaad badan baa nuskhooyinkooda ku sugan waa ay kala duwan yihiin ninba wuxuu doonay inuu diimaha tijaabiyo nin gaala buu ahaa ee wuxuu doonaya inuu islaamo nin wax yaqaanna u ahaa markaasaa wuxuu yidhi kitaabkii tawraadeed nin khataad oo khad fiican buu ahaa kitaabkii tawraadeed baan qoray buu yidhi dabeedna waxaan ku sameeyey meelaha qaar baan wax ka saaray meelaha qaar baan wax ka bedelay meelaha qaar waxbaan ka saaray meelaha qaarna waxbaan ku daray qoladii yuhuuddaa baan u geeyey waa la dhaceen dabeedna waa iga iibsadeen intay ku farxeen oo la dhaceen bay kitaabkii iga iibsadeen buui markaasaani qoladani waxba ma hayso oo saxdii iyo sax la-aantiiba kala garan maayaane waxay kitaabka marka waxawayan haddii wixii lagu daray iyo wixii laga saaray iyo waxbaba ayna garanayn diintoodaba ma ilaashaneen waan ka tegey buuioo haddana qoladii eh, nasaarada ayaan kitaabkoodii injiilad baan soo qaaday buuri isagana waan qoray buuri sidii baan ku sameeyey inaan wax ka bedelay oo wax isdhaafiyey oo wax ka saaray oo wax ku daray khad wanaagsan buu ku qoray waanu geeyey buuri waa kala boobeen oo isku qabsadeen waa layga ibsaday buuri musxafka qur-aankaan soo qaatay buuri sidii si laeg baan u qoray buuri halkii baan waxna ku daray waxna ka saaray meelaha qaarna isdhaafiyey muslimiintii baan u geeyey saasaa loo kala saaro waa la eegay waar waa qaldan yaa layidhi markiiba waa qaldan yaa layidhi markaasaa diintan baa saxan ninkii sidii buu ku islaamay sidii ayuu ku islaamay marka kitaabka tawraadid iyo kitaabka injiileed asal ahaan ilaahay baa soo dejiyey laakiin ilaalinta la ilaalinaayo yagaa la amray inay ilaaliyaan ee ilaahay uma ballan qaadin inu ilaalinayo bima stuxfiduu min kitaab illaah yagaa laga dalbay inay ilaashaan laakiin qur'aanka ilaahay baa ballan qaaday ilaalintiis innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun annagaa qur'aanka soo dejinnay annagaana ilaalinayna ayaa allah yidhi saas aawadeed qur'aanku waa maxfuud min allah diidi mayso taasi ilaahay dad inuu ku ilaaliyo u diro laakiin rabbi baa ballan qaaday ilaalintiis mas'alada uu halkan sheikhu inoogu sheegaya ta hore waa iska caddahay oo kutubta axaadiista taabashadoodu xaaraan ma noqonayso waase laga fiican yahay tahaaro la'aan in lagu taabto kutubta axaadiista tahaaro la'aan in lagu taabtaa xaaraan noqon mayso waa iska caddahay waxaase fiican marka la taabanayo in tahaaro dhammaystiran lagu sugan yahay baa fiican kutubta axaadiista haddii aayado qur'aani ku jiraan lafteeda sida saxiixa ah dariiq qawi oo lagu tegay waa inaynay xaaraan noqonayn laakiin gaayatu maa fil amri waa inay karaahiyo tahay taabashada la taabanaya laakiin ma noqonayso xaaraan noqon mayso mar haddaan aayaadkii haalib ahayn oo iyagu fara badnayn laakiin haddii aayaduhu ka badan yihiin axaadiista sidaad markii horeba soo aragtay khilaafkii hore ee salaasatu awjuhin uu ku yidhi xagga tafsiirka markuu sheegayey baa halkan oo kale ku rumoobaysa mas'alada kale uu sheekhu inoo sheegaya waxay ku saabsan tahay aayadihii tilaawadooda la nasakhay xaggay haleelayaan ma qur'aan baa loola dhaqmaya oo ruuxii janaabo qabay ma akhrinayo ma qaadayo ma taabanayo haddaan hadal kale wehelin ee keligeed ay tahay mise qur'aannimo loola dhaqmi maayo ee sida xadiisoo kalea loola dhaqmaya waxay tahay aayadaha tilaawadooda la nasakhay sida axaadiistaa loola dhaqmayaa ee sidii qur'aannimo loola dhaqmi maayo in la akhriyaa ruuxii junubka ahaa kama xaaraan noqonayso ee wuu akhrin karaa alshaykhu washaykhatu idaa zanaya waa soo qaadan karaa dhibina kuma sugnaa waana taaban karaa waa qaadi karaa wax markaa shiddo oo ku sugani ma jiro waayo maadaama tilaawadeedii la nasakhay qur'aannimadii waa ka baxday culammadii ahlusunna waljamaaca waa isku waafaqsanaayeen oo waa ku kulansanaayeen sidaynu horeba u sheegnay wakhtiyo hore inuu mansuukha ka mid yahay nooc tilaawadiisa la nasakhay iyo akhrintiisa walow xukunkiisu haba baaqi noqdeen oo naskhiga markay culammadu ka hadlayaan kitaabkii annaasikh walmansuukh baynu kaga hadallay halkan lafteeda meel baan filayaa inaynu ku yara tilmaannay saddex nooc baa naskhiga loo qaybiyaa mid la nasakhay xukunka keliya laakiin tilaawadu baaqi tahay oo qur'aankii ku sugan oo qur'aannimo loo akhrinayo oo lagu tacabbudayo lagu tukanayo laakiin xagga xukunka ka nasakhan oo aan lagu camalfalayn waa nooc waana nooca ugu caansan nooca labaad waxay tahay mid akhrinta keliya la nasakhay oo xukunku baaqi yahay xukunka lama nasakhine tilaawadaa la nasakhay waa ka aayati rajmi masalan waa sida aayadda rajmiga azaani lmuxsan in la rajmiyo aayadda ku saabsan akhrintaa la nasakhay xukunku waa baaqi nooca saddexaad waa mid labadaba la isla nasakhay marka culammada ahlusunna waxay ku soo naqliyeen ijmac cid diiddayna waxa la sheegay muctasilada wax ka mid ah ayaa mansuukhu tilaawo diidey bacdu almuctasila dhammaan cidda sunna u abtirsataa ilaa ashaaciriya maaturiidiyo ayaa xataa ku jirtaa yacni waxa weeye way oggol yihiin mas'aladaas oo shardi ma aha markaynu leenahay ahlusunna ku ijmaacsan assunnatulmaxda inaynu ka warramayno ee kuwii cilmulkalaamka xataa wax ka galay oo nooc tajahuma iyo wax la mida markaysagaa galay laakiin sunnadii u abtirsanaya dhammaan waa waafaqsan yihiin inuu mansuukhu tilaawa jiro maadaamay ijmaac tahay ijmaaca xuja ah waxaana u daliila mansuukhu tilaawa inuu jiro cumuumaadka aayaadka sanuqri'uka falaa tansa ilaa maa shaa allah dee ku ilaahay doono inuu ilaawayo nebigu sala allahu alayh wasalam baa laynoo sheegaya kaa uu ilaahay doonayo inuu ilaawaano wuxuu ku dhacayaa midaan muxkamnimadiisi baaqi ahayn la nasakhay tilaawadiisi noocaasuu ku dhacaya maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha baa ta kale u daliila waxaa u daliila axaadiista saxiixa ku soo aroortay aayatu rajmi iyo aayaddii nisaabka radaacada sheegaysa iyo yacni markaa ayaa u daliila waxaa u daliila ijmaaca culammada ahlu sunna oo dhan hadda mucaasiriinta qaarkood mas'alada aad bay buuq uga fureen oo yidhahdeen mansuukhu tilaawo wax layahaa ma jiro warka noocaasa ha dhegaysanina waxyaalaha qaarkood cuskadeen waxaa ka mid a la soo wariyey saxiixyadaba ha ku sugnaatee ee sheegaysa aayado tilaawadeeda la nasakhay inay jiraan hadalka la soo naqlinayaa qur'aankii uma eka icjaaskii qur'aanka kuma sugna hadal caadiya u eg alshaykhu waalshaykhatu idaa zanaya farjumuuhuma albatata nakaala min allah iyo cashru radacaatin macluumaatin yuxarimna ahlucilmiga qaarkood waa ka jawaabeen oo min qadiimi zamaan bay taa ka jawaabeen oo waxay kaga jawaabeen maadaama qur'aannimadiisii la nasakhay waxa ku bannaanaatay xukum xadiis buu iska yeeshay riwaaya bilmacnaa baa ku bannaanaatay marka macnihii baa lagu soo wariyeye oo macnihiisi baa la sheegay ee lafdigii lama tilmaamin lafdigii lama tilmaamin ta kale nebiguba hadduu ilaawayo oo sanuqri'uka falaa tansa ilaa maa shaaa allah dadka kale lafdigii aayaddu siduu ahaa inuu ilaawo wa calaa sabiil awlaad marka lafdigii bay ilaaween oo macnihii bay xasuusteen macnihii bay cabbireen taas yadaa bay culammadu markaa kaga jawaabeen taasna calaa kulli xaal mansuukh tilaawa taabashadiisi ma noqonayo mid xaaraana noqon maayo halkaasuu inoogu joogayaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk